alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu ala muxamed wala ali muxamed waslama tasliima kaiira laba boqol iyo sagaaliyo konton baabka ah baabu karaamaati alwliyaai wa fadlihim awliyada karaamaadkooda iyo fadliga ay awliyadu leeyihiin ayuu u baab yahay qaala allahu tacaala allah waxau yidhi alaa ina wliyaaa allahi laa khawfun calayhim ina wliyaaa allahi awliyada ilaahay allah awliyadiisu laa khawfun calayhim cabsigii korkooda kuma sugna walaa hum yaxzanuun qaar markaa murugoonaya oo tiiraanyoonayana ma aha waayo awliyadu aladiina ay hum aladiina kuwii weeye aamanuu rumeeyey wa kaanuu ahaaday yattaquuna qaar allah ka baqanayana ahaaday kuwaas weeye lahum lbushraa bushaara ayaa u sugnaatay fi lxayaati addunyaa nolosha adduunye gudaheeda bushaaray ku leeyihiin oo loogu bushaaraynaya wa fi laakhirati aakhiro gudaheedana bushaaray ku leeyihiin oo ugu sugnaatay laa tabdiila likalimaati illaah beddelaadi ma jirto la beddelayo likalimaati illaahi kelmadaha ilaahay beddelaad la beddelayaa ma jirto dalika huwa alfawzu alcadiim kaasi huwa alfawzu waa guushii alcadiimu weynida badnayd weeye aayadahan allah wuxuu inoogu sheegayaa in allah awliya u sugnaatay awliyaa'ullah ay jiraan dadkuna waa qaybsamaanoo waxay u qaybsamaan awliyaaullahi iyo awliyaau shaytaan marka waxa weeye labadaa qaybood bay u qaybsamaan ama awliyada ilaahay buu ku jiraa ama awliyada shaytaankuu ku jiraa faqaatiluu wliyaaa ashaytaan waatuu marka halkaas ilaahay ku sheegay awliyaau shaytaan marka labada qaybood bay dadku yihiin awliyaaullah inuu yahay iyo inuu awliyaau shaytaanka yahay labada waxba kama dhexeeyaan waa sida ma jirto ima wa ima wuxuu allah u bishaareeyey aakhiro inaanay baqayna murugoonayna laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun looma jeedo fii daari dunya waayo adduunyadu waa daar imtixaan waa daar dhibaato yacni marka cabsi iyo murugaba waa jiri kartaa yacni waxa weeye dhibaatooyin badan baa jiri kara laakiin waxaa loo jeedaa daarta aakhiro inaan cabsi iyo muruga toonna la kulmayn haddaba awliyada allah waa ayo aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa kuwii allah rumeeyey allahna ka baqanaayey sidaana joogteeyey oo ku dhintay yacni sidaa khaatimadoodii iimaanka iyo taqwadaasna u noqday kuwaasaa awliya ilaahaya marka inagu ma garan karo shakhsigani inuu weli ilaahay yahay ma garan karo haddaan nas iyo daliil laynoogu sheegin hadduu nool yahay ma ogin khaatimadiisa waxay noqon doonto muxuu ku dhiman doonaa muxuu ku dambayn doonaa kama warqabno waa midda labaad ee qalbigiisa waxa ku suganna ma ogin daahirkiisa haddaynu wanaag ka aragno waxaynu ku malaynaynaa inuu wanaagsan yahay laakiin baatinkiisa iyo qalbigiisa kama warqabno waatuu allah u yidhi oo nabiga uu ku yidhi calayhi salaatu wassalaam wa miman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wa min ahli almadiinati maraduu cala annifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum ya cid haybka ogoo wax walba ogi waa allaahun wa cindahu mafaatixu alghaybi laa yaclamuha ila hu wa yaclamu ma fi lbari walbaxr wa yaclamu ma fi lbari walbaxr yacni allah wax walba waa ogyahay wax bad ku sugan iyo wax berri ku sugan mafaatixu lghaybkuu og yahay cid kaloo ogi mafaatixu lghaybna ma jiraan marka allah baa la gaara wamaa tasqutu min waraqatin ila yaclamuha walaa xabbatin fii dulumaati alardi walaa ratbin walaa yaabisin ila fii kitaabin mubiin yacni cilmiga ilaahay waa waasic laakiin cilmiga addoommadu waa xadidan yahay ya qul laa yaclamu man fi alsamaawaati waalardi alghayba ila allah saas aawadeed nebi maxamed ilaahay wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wmiman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wa min ahli lmadiinati maraduu cala annifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum dad madiine la jooga oo munaafiqiin ah ayaa nebiga ilaahay ku yidhi maad ogid inay munaafiqiin yihiin annagaa og adigu ma ogid haddii nebi maxamed saa lagu yidhi bal maxaad cid kalena u malayn markaa sidaas aawadeed baatinkiiyo qalbiga waxa ku sugan dee kama warqabno haddii daahirkiisa wanaag aynu ka aragno nadunnu bihi khayraa ma jasminayno khayr baynu ku malaynaynaa waatuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ida kaana axadukum maadixan akhaahu laa maxaalata falyaqul axsibu kada wallahu xasiibuhu walaa uzakii cala allahi axada hadduu midkiin yahay xadiiska saxiixa hadduu midkiin yahay mid ammaanaya walaalkii ha yidhaahdo saasaan u malaynayaa ya axsibu kada saasaan u malaynaya wallahu xasiibu allah baana xisaabaya ay muxaasibu walaa uzakii cala allahi axada ilaahayna cidna u ammaani maayo ciidna u ammaani maa wuxuu nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka qaarkood oo camalkii ahlu jannaha samaynaya awaakhirka cumrigooda ayaa yasbiqu calayhim alkitaab ya isagii iyo jannadii yadayna u dhaxaynin dhudhun mooyaane wax kale waa ugu dhowaaday ya markaasaa waxaa u soo hormaraya kitaabkiiyo wixii loo qoray markaasaa dabeedna waxa weye camalkii ahlu naarka ayuu samaynaya dabeedna sidiibuu ku dhimanaya deedna naartu sidii ku geliya markaa si yaqiin ah oo hubaal ah aynu hubno shay ciddii nas laynoogu sheegay ayaa de awliye ilaahay inay yihiin aynu ku garanaynaa si yaqiin ah culamada qaar waxay ilxaaqiyeen cidda dadka wanaagsane ay ammaaneen oo cid ahlulkhayra oo ahlulcadliya oo ahlulinsaafa oo saxaabadii nebigaoo kale ay ammaaneen ama cid la mida ah, xagga cilmiga iyo cadaaladda la mid ahi oo iyaga shabbahayaa ya yacni marka ay ammaaneen oo khayr iyo wanaag ku ammaaneen iyagana waxay yidhaahdeen wajabat xadiiskaasay usoo qaateen antum shuhadaau ullahi fii ardi culammada ahlu sunnaha qaarkoodna waa ka tawaqufaan waxay yidhaahdeen ciddii nas lagu sheegay bis ayuun baynu jasminaynaa inay ahlu janno yihiin oo awliye ilaah yihiin xadiiskaa tilmaamaya dadkaas nebigu calayhi salaatu wasalaam yihi wajabatna cidda u markhaati kacaysay waxay ahaayeen saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam mar labaadkana nebiga calayhi salaatu wasalaam baa taqriirinayay oo sugayey ya oo marka xataa ay ku khata'aan oo ku gefaan nebiga ayaa marka tacaqubayey sida saxaabada qaar markay yidhahdeen fulaan shahiid oo yidhi kalla innii ra'aytuhu fi nnaari min burdatin khallaha ma odhan markay yidhahdeen fulaan shahiid antum shuhadaa ullahi fii ardihi ma odhan waa tacaqubay shahaadadooda markayna waaqaca waafiqin waa markaysa waa qabanayo calaa kulli xaal in la yska sii daynayo ma aha waxa awliyada lagu garanayaana ma aha khawaariqu alcaadaat dadka qaarkood waxay ku qiyaasaan awliyada inay ka arkaan karaamaad waxay u maleeyeen oo caadada khilaafsan oo dillaacinaya cidday ku arkaan waxay odhan waa weli ilaahay karaamaad baa ka muuqday kayta wa kayta ya saasay odhanayaan ilaa ay dhacday dad markaa waxaa falalowye ah ya oo cadawiye ilaahaya ah inay moodeen inay awliye ilaahay yihiin inay awliye ilaahay yihiin ilaa ay moodeen waayo miqyaaska wax lagu eegayaa waa iimaanka iyo taqwada waa inuu noqdaa waa inaanu noqon khawaariqulcaadaat wuu duulaa iyo sidan buu sameeyaa iyo waxay waxaasaa ka muuqday waa inayna taas noqon waa tii waxa weeye imaamu shaafici raximahullah waa tii markaysaa inta loo sheego lagu yidhi yacni ruuxa markaa badda kor socda ha ku kedsoomina ilaa aragtaan waxa weeye markaysa markaa siduu ku yahay yani faraa'idda iyo xuduudda iyo sharciga siduu ku yahay camalfalka uu ku camalfalaayo markii la yidhi waxa weye leyth baa saa qasara saaxibuna leyth taqsiir buu sameeyey welibe shaafici baa odhanaya idaa ra'aytum rajula yatiiru fi lhawaa'i wa yamshi cala albaxri cala almaa haddaa aragtaan in hawada duulay oo biyaha korkooda ku soconaya ha ku kedsoomina ilaa aragtaan siduu ku yahay yani markaysa markaa sharciga ku camalfalkiisa waajibaadkii sharciga iyo faraa'idii siduu ku yahay iyo xuduudda iyo muxaramaadka siduu u ilaalinayo ilaa taa aragtaan ha ku kedsoomin duulista uu duulaya waxay noqon kartaa camal shayaania yani waxaa dhici karta shaytaan inuu sido badda uu ku kor ha ku kedsoomina marka miqyaaskii muxuu sheegay shaafici waxaa lagu eegayaa siduu sharciga ku yahay baa la eegaya ee waa duulaa iyo biyaha badduu kor socdaa iyo waxaas markaa waxba lagu qiyaasi maayo waxba lagu qiyaasi maayo marka iimaanka iyo taqwadana dee asalku qalbigay ka soo fulayaan ya attaqwa haahuna wa ashaara ilaa sadri saddex goor baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam attaqwa haahuna attaqwa haahuna yani usaa'iy taqwadu halkaasay ku sugantay asalkeeda ku sugan baa loo jeeda asalkeeda ku sugan ayaa loo jeeda aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun iimaan iyo taqwo waa ciddii la timi oo sidaana ku dhimatay maxay haddaba leeyihiin lahum lbushra fi lxayaati dunya bushaara ugu sugnaatay noloshan adduunye gudaheeda bushaarada waxaa soo gelaya riyooyinka wanaagsan baa soo gelaya oo markii waxa weeye nebiga yani marka waxa weeye calayhi salaatu wasalaam markuu sheegayay riyooyinka wuxuu yihi lam yabqa min alnubuwati ila almubashiraat nubuwadii ajsaadii nebinimada bushaarooyinka mooyaane wax kale kama harin yacni waa riyooyinkaasaa ka mida waxaa ka mid a ah alsanaa alxasan ammaanta wanaagsan baa ka mida qof baa markaysa marka camal wanaagsan samaynaya markaasaa lagu ammaanaya isagu ma doonaya in lagu ammaano oo dadku ku ammaanaan tilka caajilu bushra almu'min waa bushaaradii qofka muuminka oo soo degdegaysa marka bushaarooyin baa ugu sugnaaday fi lxayaati dunya wa fil aakhira aakhirana waa ugu sugnaadeen oo dee malaa'igtuna waa u bushaaraynaysa ya yani waxa weyaan marka waa loo bushaaraynayaa yani waxa weyaan markaa hawaab weynna waa helayaan wa qaala tacaala wahuzii ilayki bijidci nakhlati tusaaqit calayki rutaban janiya aayadaha kale sheikhu uu soo qaatay ee baabka hordhaca uga dhigay waxaa ka mid ah qisada ku saabsan maryamo ku saabsan oo allah wuxuu ku yidhi maryama wahuzii ilayki bijidci nakhla maryama waxaa qabatay fooshiba qabatay yacni ciise ayaa markaa lagu arsaaqay oo caloosheeda ayuu galay aabbana ma laha in deeq ilaahay maryamo siiyey oo aayad ilaahay ah ayuu markaa ahaa ilmaha ilaahay ku arsaaqay wakhtiga markaa ay uu calool galay iyo wakhtigu dhalanayana waa isla saacadba waa isla wakhti keliya calooshii intuu galay ayuu haddana markaysa markaa waxaa markiiba haddana la weyneeyey markiiba haddana markaa waxa fooshii loo keenay marka iyadoo marka waxa weeye bankii ay u baxday ay doontay inay markaa waxawe danteeda u qabato ku maqan baafooshi qabato markaasuu allah wuxuu ku yidhi oo biwaasidati malak baa loogu odhanaya wahuzzii ilayki bijidci nakhla wahuzzii rux ilayki xaggaaga u soo rux bijidci nakhla geetimireedka jiriddeeda rux tusaaqit calayki rutaban janiya waxay ku soo daadin korkaaga rutaban yacni rudab timir markaa bislaatay oo rudab ah oo aan weli timirnimo gaadhin ayay ku soo daadin rudabkaasoo janiyan yani markaa waxawa yani bislaado la goosanayo fa kulii cun washrabii yacni cab el markaa durdurana waa loo soo saaray marka biyahana cab baa la yidhi yani rudabkaana cun taasina waa cala sabiil karaama maryame waxay ahayd min fudlayaati nisaa dumarka fadliga badan bay ka mid ahayd marka salaaxeeda iyo cibaadadeeda iyo wanaageeda daraaddeed ayaa karaamada lagu arsaaqay oo la siiyey taasaa lagu arsaaqay waxay yidhahdaan culammadu wakhtigani wakhti timirtu bislaatay maba ahayn ya bacdu ahlicilmi ee yadii baa ruddaba looga yeelo loo soo daadiyey markiiba wa qaala tacaala allah waxau yidhi kulamaa dakhala calayha zakariya almixraaba wajada cindaha risqa kulamaa dakhala calayha goor kastoo u soo galo maryama zakariya nebi zakariya uu soo galo almixraaba meesha marka waxa weeye mixraabka bimacnaa ay ku cibaadaysanayso ugu soo galo wajada cindaha risqa wuxuu agteeda ka helay arsaaq buu ka helaa risiq ayuu agteeda ka helaa aan beledkaba ool cid bini aadama u keentayna ayna jirin qaala wuxuu yidhi zakariye yaa maryamu maryamaay anna laki haada siduu kani kuugu sugnaaday arsaaqdan isay kuugu sugnaatay qaalat waxay tidhi huwa min cindi illaah allah agtiisa ayuu ka ahaaday allah ba i siiyey ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab allah wuxuu arsaaqaa man yashaau kuu doono inuu arsaaqo wuxuu arsaaqaa bigayri xisaab xisaab la'aan buu arsaaqaa marka waxaa loo keenayey arsaaqda iyo simaarta iyo midhahaasaa loo keenayey aan beledkaba oolin waxaanay ahayd karaamo maryamo u sugnaatay waxay u daliil tahay labadan qiso ee labaduba maryamo ku saabsan yihiin karaamaat alawliyaagay u daliil yihiin karaamada awliyada ayay markaa daliil u yihiin marka dalaaisha laga qaadanaya qur'aanka ayay ka mid wa qaala tacaala allah waxau yidhi waida ictazaltumuuhum wamaa yacbuduuna ila allaha fa'wuu ila alkahf waida ictazaltumuuhum yacni xusa goortii aa ka dheeraateen wamaa yacbuduuna yaga iyo wixii ay caabudayeenba qowmka gaalada iyo waxay caabudayeenba fa'wuu ila alkahfi yacni u iisha ilalkahfi godkii u iisha ama fa'wuu lagu camal siiyo oo la yidhaahdo waxa weeye goorta iyo waxay caabudayeenba ka dheeraateen waxaa u ilataan goortaas ilalkahfi kahfiga u iisha yacni godkii u iisha yanshur lakum rabbukum min raxmatih wuxuu idiin fidin rabbigiin naxariistiisa wax ka mid a ah wayuhayi lakum min amrikum mirfaqa wuxuu markaa idiin diyaarin yani idinka min amrikum xagga umuurihiinna wuxuu idinka diyaarin mirfaqa yani wax markaa ku intifaacdaan buu idin diyaarin ama min amrikum xaaluu mirfaqa soo socdaa min amrikum umuurihiinna ka mid yahay mirfaqan waxa ku intifaacdaan buu allah idin diyaarin wa tara shamsa waxaad arkaysaa qoraxda idaa talacat tasaawaru can kahfihim markay soo baxdo tasaawaruu waxay ka iilanaysaa can kaafihim xagga godkooda waxay uga iilanaysaa daata alyamiini xagga midigta u saaxiibka xagga midig bay uga iilanaysaa wa idaa harabat markay dhacaysana taqriduhum waxay u goynaysaa daata shimaali geesta bidix bay u goynaysaa waa niman dhallinyaro ah oo dad gaalo ah ku dhex sugnaa oo iyagu allah rumeeyo allah keliyeeyey oo shirkigii dadku ay ku sugnaayeen bay ka baxeen markaasaa waxay ka baqeen in marka la imtixaano la dhibaateeyo oo lagu kallifo diinka islaamka inay ka ridoobaan oo ka noqdaan oo ka baxaan halkii bay markaa diinkooda la baxsadeen qowmkoodii bay ka baxeen markay qowmkoodii ka baxeen bay cidla u baxeen dhul cidla ah bay u baxeen ey baa iska dabagalay oo iska jeclaaday iyagiibu iska dabagalay meel goda ayay markaysa markaa galeen waa god weyn yacni markaa godka caynkaas ah markay galeen ayay yaro jiifsadeen oo markaysaga yaro seexdeen eygina godka ilinkiis ayuu isaguna iska fadhiistay oo addimada iska kala bixiyey halkiiba marka isaguna halkaa isnaba waaba seexdeenoo hurdo markaysa markaa dee fara badan bay seexdeen oo aynay baraarugayn way isroorogayaan ma gees keliya ku sugnaan maayaan marba gees bay u jiifsanayaan yacnii saddex boqoloo sano iyo dheeraad ayay meeshii hurdeen aan jidhkoodii baabi'in aynay waxba cunin oo cuntalaantii aynay waxba u noqon oo aan markaysa marka waxaan ciidi cunin yacni waxaweye iyagii eygoodiiba waa la baaqiya xataa eygiina sidii baa lagu baaqiya dadkii inay u soo galaanna waa laga ilaaliyey dadkii xataa raacdada ahaa iyo meeshan markay soo gaadhaan cabsi baa loo keenayo godkan iyo inay ku dhowaadaan iyo way ka armaa armaabahala iyo dee wax ku jiraano cabsi ayaa loo keenayey marka waxaweeye ciddii raacdaynaysay iyo markaysa iyagiina marka waa laga dhowro waa laga ilaashay iyagiina waxaa la seexiyey yacni marka saddex boqoloo sano iyo dheeraad ayaa la seexiyey marka intaasoo dhan inay markaa noolaadaan oo aynay waxba cunin oo aynay waxba cabbin oo cunitaan la'aanta iyo cabbitaan la'aanta aynay waxba u noqon oo jirkoodii sidii loo ilaaliyey oo markay tooseen ay moodeen markaysa markaa dee inay shalay oo kala seexdeen waa karaamaatulawliyaa waxay soo gelaysaa karaamaadka awliyada soo gelaysa karaamaadka awliyada soo gelaysa qoraxdii qudheeda waa laga duwo yacni waxa weeye qoraxdii waa ka weecanaysa oo godka inay markaa toos u gasho oo dabeed markaysa markaa gudaha waxa ku sugan ifiso taa qudheeda waa laga ilaaliyey marba gees baa looga leexinayey wa tara ashamsa idaa talacat tasaawaru can kaafihim daata alyamiini wa idaa harabat taqriduhum daata ashimaal ma godka markaa sidaa uga barbarsanaayo markaa saa laga tilmaamayaa inay markaa aynay gelayn mise cala sabiil karaamaba looga wecinay culamada qaar waxay yidhaaheen cala sabiil karaama looga wecinayy bacdu ahlicilmi oo yidhi waxaweye sida godku markaa uu u samaysnaa ayaa marka waxa qoraxdu yani markaa laga yeelay midaan marka horeba ayna markaa gelaynin oo afka markaysaga godku aanu ku beegnayn yani qoraxdu geestay u dhacaysa iyo geestay yani ka soo baxayso sidaa culamada qaarkoodu yidhina waa jiraan calaa kulli xaal qisadana waxaa laga dariishanaya karaamaat lawliyaaga laga dariishanaya waxyaalaha kale lagala baxayo waxaa ka mid ah cidda wanaagsan cidda lamaca ah iyagana waxa weeye khayrkii iyo barakadii baa gaadhaysa eygaasi inuu isaguna muddada intaa la-eg noolaado isagaan waxna cunin waxna daaqin waxna markaa aan cunin waxna aan cabbin oo sidaa isagana loo baaqi yeelo barakadii asxaabulkahfi baa gaadhay barakadoodii ayaa iyagana karaamadoodii baa saamaysay barakadoodii baa saamaysay hum alqawmu laa yashqaa jaliisuhum ya marka taana waxa laga qaadanaya suxbada cidda wanaagsan in lagu intifaacayo khayr laga helaayo ayaa taana laga qaadanaya xadiidka kun iyo shan boqol iyo koob iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo saddexiyo labaatan wa can abi muxamedin cabdiraxmaan bni abi bakrin asidiiqi radia allahu canhuma ana asxaaba sufati kanuu unaasan fuqaraa abi muxamed oo cabdiraxmaan ibni abi bakrin sidiiq ah abi bakrin sidiiq u dhalay Eh, abubakarna waxaa lo jiray cabdulaahi bnu cuhmaan baa laodhan jiray cabdulaahi baa magaciisa loodhan jiray markaa saxaabada magacooda cabdulaahi lo odhan jiray buu ka mid ahaa waxay culammadu yidhaahdaan laba boqoloo saxaabi in ka badan baa cabdulaahi lo jiray qaarna saddex boqol baabay gaadhsiiyaan laba boqoloo saxaabi in ka badan ayaa cabdulaahi lo jiray marka wuxuu ka mid ahaa saxaabada cabdulaahi lo odhan jiray abubakar ka mid ahaa cabdulahi bnu cuhmaan baa lo jiray lakiin kunyadiisu ku caanbaxa marka inankiisii cabdiraxmaan baa laga warinaya xadiidkan anna asxaaba sufati in asxaabu sufihi kaanuu waxay ahaayeen unaasan dad bay ahaayeen fuqaraa fuqara ah asxaabu sufu waxay ahaayeen dad fuqara ahoo masjidka nebiga xaggiisa dambay deganaayeen ya daaraddaasay deganaayeen marka hoy may lahayn reero may lahayn xoolo may lahayn halkaasay iskaga sugnaayeen iskaga cibaadaysanayeen yani markaa salaada jamaacada ka qaybgelayeen jihaad hadduu markaa yimaado xilligiisuna dagaalkay ka qaybgeli jireen kii haddaba markaysaga wax yeesha ama wax helaa asxaabu sufanimada waa ka bixi jiray hadduu ama maal iyo arsaaq iyo de helo waa iskaga bixi jiray dadka ku sugani dad muxadada may ahayn waxay ahaayeen kii markaa dee aan waxba haysan ee fuqarada ka mida ayaa halkaa iska degi jiray muslimiintuna halkaasay kaga warhayn jireenoo markaysaga yani marka wax lagu siin jiray mar la kaxeeyo oo guryaha la geeyo oo markaysa markaa ay wax la soo cunaan iyo mar meesha wax loogu keeno iyo mar timiraha la gooyo oo timirta loogu keeno iyo mar raashin kale loo keenoba yani waxa weeye iyo mar la kaxeeya midoli waa jirta marka ana asxaaba sufati asxaabu sufuhu kaanuu waxay ahaan jireen unaasan dad bay ahaan jireen fuqaraaa fuqara'a dad caydhaan waxba haysan xagga maalkay caydh ahaayeene xagga iimaankay markaa waxa fiicnaayeen wa ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaala mara nabigu calayhi salaatu wasalaam mar baa wuxuu yidhi man kaana cindahu طacaamu inayni falyadhab bihaalisin man kaana cindahu ku kastay agtiisa ku sugan tahay طacaamu inayni laba qof waxay cunaan kay ku sugan tahay falyadhab bihaalisin mid saddexaad ha la tago oo shakhsi saddexaad ha kaxeeyo waman kaana cindahu ku kastay ku sugan tahay agtiisa طacaamu arbacatin afar cuntadood ay ku sugan tahay falyadhab bikhaamisin mid shanaad ha la tago wa bisaadisin mid lixaad ha ah la tago kale sida asalka ay ku sugan tahay kitaabka yani soo wariyey saxiixa siday ugu sugan tahay waa biduuni waaw aniga laakiin waaw buu igu dara waxay culammadu yidhaahdeen caafku waa qadaran yihi bisaadisin in aw la qadaro iyo in waaw la qadaro labadu waa suuragal haddii waaw la qadaro waxay noqonaysaa falyadhab bikhaamisin bisaadisin ay wa ha la tago mid shanaad iyo mid lixaad ha la tago haddii aw laga dhigo caatifkana waxay noqonaysaa ha la tago mid markaa shanaad ama mid lixaad waxaa laga yaabaa inuu caatifka ka shakiya suuragala ama inuu sheegayo inaanu sheegin uu ka shakiyo waxaa soo arooray oo ku dhacay riwaayaadka saxiixa mid ka mida khaas ahaan muslimka falyadhab bialaasatin saddex ha la tago laakiin culammadu markay sharxayaan sida imaamu nawowi oo kale wuxuu odhanayaa sida bihaalisin baa saxan sida riwaayada kale ee muslimba ay ahaatay bukhaarina sidaasoo keliyabu soo weriyey marka labada riwaaye markaysa markaa muslime midna biaaliin sheegaysa midna bialaasatin waxaa labada sawaaba buu odhanaya biaaliin bialaasatinna waa la tawjiihin karaa buu yidhi waxaa lagu tawjiihin karaa yani waxa weeye bitamaami alaasatin saddexda wax dhammaystiraya in laga tilmaamayo marka laba hadduu marka cuntadooda hayo mid saddexaad ha kaxeeyo muraadka looga jeeda saas kii cunto afar markaa qof eh, waxay cunaan hayana mid shanaad ha la tago eh, bisaadisin aw bisaadisin ama mid lixaad ha la tago marka cadafkii baa markaysa waxa markaa muqadara aw kama qaal waxaa ka muuqata raawigu inuu shakiyey ama siduu markaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu tilmaamayaa noocan maa in shaki marka cibaarada ka shaki lafdiga waxaa laga yaabaa laba lafdi isku macno ah inuu marka waxa mid ka shakiyey ma saasuu u yidhi mise saas dabeedna marka waxa weye isagoo samaynaya taxari alfaadda ku dadaalaya inuu aw kama qaale marka uu yidhi laakiin lafdiga haddii la hubo sidii marka xadiidku ahaa aw kama qaal waxba lama yidhahdo wa anna ababakrin abubakarna jaaa bialaasatin saddex ayuu markaa la yimi saddexnin buu soo kaxeeyey waindalaqa anabiyu sala allahu alayh wasalama bicashara nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu la tegey isaguna toban markaa nin toban buu kaxeeyey ahlu sufiyi ka mid abubakarna saddex buu kaxiyey wa anna abaabakrin bakrin abubakar tacashaa wuxuu ka cashaynayey cinda anabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga agtiisa uma labisa dabeedna waa sugnaaday xataa salla alcishaaa ilaa salaadii cishe uu tukaday uma rajaca dabeedna waa soo noqday oo fajaa'a waa yimi bacdamaa madaa min alleyli maa shaa allah markuu socday min alleyli habeenka xaggiisa xaaluu ka mid yahay ama min alleyli xagga habeenka uu ka socday maa shaa allaahu qadarku ilaahay doonay inuu socdo fa qaalat lahu waxay ku tidhi imra'atuhu haweenaydiisi waxay ku tidhi ooridiisii waxay ku tidhi abubakar maa xabasaka can adyaafik maxaa kaa xabisa oo kaa dibdhigay can adyaafik yani martidaadii maxaa kaa dibdhigay martidaadii maxaa kaa dibdhigay qaala wuxuu yidhi abubakar awamaa cashaytihim miyaad cashaysiin miyaad cashadii siinoo aydan cashaysiin iyaduu la hadlo miyaad cashaysiin qaalat waxay tihi aba way diideen xataa tajii'a ilaa aad ka timaaddo inay cashadii cunaan way diideen waqad caraduu calayhim waa u bandhigeen xaqiiqee waa u bandhigeen calayhim yaga korkooda waa u bandhigeen yacnii cashadii waa loo geeyey oo loo bandhigay iyagaa diiday aday kugu xidheen qaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan waa ina abi bakare fadahabtu ana fakhtaba'tu anigu waa tegey oo waa marka waa dhuuntay waa isqariyey yani si aan abubakar u canaanan oo u maagin ayuu ka dhuumanaya fa dahabtu waa tegey ana anigu haddaan cabdiraxmaan ahay fakhtaba'tu waa dhuuntay waan isqariyey fa qaala wuxu uhi yaa kunhar yacni kii nacaska ahaayow yacni waxa weyaan xoogaa abubakar waa ka xanaaqay marka wuxuu mooday inay markaa dee iyagu ka gaabiyeen oo aan marka waxa weeye xilkii uu diray inaanu ka soo bixin inankiisu saasuu u qaatay markaasuu dabeedna hadalladan canaanta ku odhanay oo uhi kii nacaska ahaayow jaddaca waa markaysa markaa caayey wa sabba waa caayey jaddaca laba eh, tafsiir baa lagu fasiraa in la yidhaahdo macnaa sabbay la macno tahay iyo in la yidhaahdo habaar baaba ku jiro yacni ilaahay sanka ku gooy ama dhegaha ku gooy oo kale markaysa markaa in la yidhahdo ya inuu ku habaaray bijadci anfihi aw bijadci udunay in dhagaha la gooyo iyo in sanka la gooyo iyo inuu ku habaaray saana waa loo fasira sidaana waa loo fasira waxaa ariiba laakiin culammadu taa inay arjaxaan culammadii shuraaxda ahaa taa inay u badiyaan ay oo yidhahdaan sidaasa asaxa taasaa hariiba waayo xoogaa bucdaa ku jira dee inuu marka isagan xaqiiqsan inuu marka isagu tacaddi la yimi inuu abubakar habaaro ya inankiis waxa weeye tan noocaasi waa arrin marka baciida iyadoo laynaga reebay weliba de in la habaaro oo badkoo kale la habaaro fajadaca waa maago waa caayey wasaba waa yani waa canaan waalidin weeye wa qaala wuxuu ihi kulu cuntadii buu marka abubakar soo qaaday ahlu sufii buu haddaba la hadlaya kuluu laa hanii'an ya cuna buu yidhi hunguri mar idinma yeelatee cuna ama bogaadin idinma yeelatee culamada qaar habar bay u fasireen taas kudheedu waa cajiib laakiin waxaa ka fiican wejiga odhanaya khabar buu may uga jiidi oo uu leeyahay markiisa hunguri mar idinma laha dee waxa weeye waa yani waana dhibteen ay khabar tahay habaara aynay ahayn ya in macnaha loo fasiro oo la yidhaahdo waxa weeye dee cunto markaa hungurimar idiin laho wanaagsan ma ahee de cuna oo khabarnimo laga dhigo habaar aan laga dhigin wejigaasaa fiican labada wejibana waa sheegeen shuraaxdu labada wejiba waa sheegeen wa qaala waxau yidhi kuluu cuna laa hanian ay laa aklan hanian yacni cunitaan aan markiisa markaa hungurimar lahayn cuna oo khabarnimada ayaa ka khafiifsan habaarka wa qaala wuxuu ihi wallaahi allah baan ku dhaartay abubakar baa odhanaya laa atcamuhu abadan weligay cuni maayo ma cunaya cuna qaala waxa uu yidhi cabdiraxmaan baa odhanaya waymullaahi waymullaahi ay qasami yacni dhaarta ilaahay baa ahaatay dhaartaydo allah baan ku dhaaranayaaye maa kunna na'khud min luqmatin maannu ahayn qaar qaada hurmo qaar qaada maannu ahayn ilaa raba min asfariha akharu minha inuu ka soo siyaado mooyaane rabaa waa siyaaday weeye inuu ka soo siyaado mooyaane min asfalihaa xaggeeda hoose inuu ka soo siyaado mooyaane akharu minha wax ka fara badani inay ka soo kordhaan oo ka soo siyaadaan mooyaane horumar kastaanu qaadno in ka badan baa xagga hoose ka soo siyaada oo waa soo badataa inta laga qaaday waxaa ka badan inta ku soo kordhaysa maa kunnaa maanu ahayn naakhudu qaar qaada min luqmatin hurmo qaar qaada maanu ahayn ilaa raba inuu soo siyaado mooyaane min asfaliha xaggeeda hoose cuntada inuu ka soo siyaado mooyaane akharu minhaa waxyada ka badan qadarkii laga qaaday wax ka badan baa ka soo kordhayey rabaana waxaa loo jeedaa zaada xataa shabicuu way cuneen xataa shabicuu ilaa ay dhergeen ahlu sufri waa dhergeen wa saarat iyaduna waxay noqotay cuntadii akhara mima kaanat qabla dalik mid ka fara badanba intay markii hore ahayd intii loogu geeyey ay ahayd markii hore qadar ahaan wax ka fara badan baabay noqotay inta dambaa badan oo intii loogu geeyey ka badan fa nadara ilayha abubakrin abubakar baa eegay cuntadii fa qaala limra'atihi wuxuu ku yidhi haweenaydiisii yaa ukhta bani firaas bani firaas marka waxaa walaashooday yani waxaa loo jeedaa tii waxa weeye markaa ka mid ahayde ka dhalatay maa haada kani muxuu yihi abubakar haweenadiisa ama ooridiisu waxay ahayd umu ruumaan ayaa kunyadeeda la loodhan jiray marka waxay bani khanmi ibni maalik bay ahayd marka khanmi bnu maalik ayaa wuxuu dhalay xaris iyo firaas buu dhalay culamadu waxay isku khilaafaan ma bani xaris bay ahayd oo firaaska la walaal ah aan ah, laakiin eh, nasabkii nasabkeedu firaas gelayn mise bani firaas bay gelayse laba qowl bay culamadu kala laba qowl bay culammadu kala waxay culamada qaarkood u badiyaan in xaris oo firaas la walaal ah inay umurumaan ee eh, ka israyd saasay u badiyaan lakiin xadiisku wuxuu daahir ku yahay in bani firaas ay ka dhalatay waayo fii luqati alcarab akhu kada marka la yidhahdo qabiil la sheego waxaa loo jeedaa waaxid minhum shakhsi iyaga ka mida ah laga tilmaamaya ya akhaa caadin iyo akhaa hamuud iyo waxaa loo jeedaa waaxid minhum akhalcarab marka la yidhaahdo waxaa looga jeedaa shakhsi carabi ah oo carab ka farcamo oo carab ka dhashay ayaa laga tilmaamaya sidaa marka la sheegayo qowmamkaa hore marka la sheegayaba yacni akhaahu marka la yidhaahdo looga jeedo mid yaga ka dhashay oo akhaa caad marka la yidhaahdo iyo akhaa hamuud iyo akhaa tamiim iyo akha alcarab iyo waxaa loo jeedaa waaxidun minhum marka halkana saasoo kale weeyo waxaa laga tilmaamayaa ukhtu bani firaas yacni markaa inay eh, reer firaas ka dhalataa laga tilmaamaya ya yaa man hiya min bani firaas baa macnuhu ka dhigan yihi tii reer bani firaas ahayday saasay ka dhigantay marka culammada shuraaxda qaarkood waxay yidhaahdeen waxay daliil u tahay culammadu markay isku khilaafeen marka cidday ahayd inay banu firaas ahayd ayaa xadiidkani marka waxauu marka waxawan caddaynaya maa haada kani muxuu yahay buu yidhi yani cuntadii marka waxa yani inta hadda maxay sidani tahay cuntadan markaysaa badani maxay tahay qaalat waxay tidhi laa wa qurati cayni laa yani wax kale ma jiraan ama markaysa waxa ma nuqsaamin wa qurati cayni indhaqabowsigaygaan ku dhaartaye lahiya alaana akharu minha qabla dalik lahiya iyadu alaana haddadan akharu minha way ka badan tahay qabla daalika intan ka hor markan ka hor intay ahayd way ka badan tahay bialaai maraatin saddex goor bay ka badan tahay yacnii aad iyo aad baabay uga badantay wax isku dhowwa maaha intaynu ugu geynay yacnii saddex goor bay ka badan tahayba intay hadda tahay faakala minha abu bakrin abu bakar baa wax ka cunay abu bakar ayaa wax ka cunay wa qaala wuxu uhi inama kaana dalika min ashaytaan wuxuu uhi inama kaana wuxuu ahaaday oo qura daalika kaas oo yacni dhaarta ahi min ashaytaani shaytaan xaggiibuu ka ahaaday yacni wuxuu u jeedaa yemiinahu dhaartiisii buu u dhaartan ka dhaartay shaytaan xaggii bay ka ahaatay uma akala minha luqma dabeedna wuxuu ka cunay hurma ayuu ka cunay uma xamalahaa markuu hurmo ka cunay ayuu dabeedna qaaday cuntadii ila nabiyi sal allahu aleyh wasalam xagga nebigu u qaaday fa asbaxad cindahu nebiga agtiisa ayay ku waaberiisatay oo ahaata wa kaana baynana wa bayna qowmin cahdun wa kaana waxaa ahaaday baynana annaga dhexdoodii wa bayna qowmin yacni dad kale dhexdooda oo gaalo ah cahdun ballan baa markaysaa naga dhexeeyey famada alajal yacni wakhtigii baa markaysaga socday fatafaraqnaa waa kala tagnay kollay sida asalka ku sugan oo saxiixu muslim markuu imaamu nawowi sharxaayo wuxuu odhanayaa facarafnaa iyo fafaraqnaa ayuu sheegayaa wuxuu odhanayaa aksarka nusakha saxiixu muslim imaamu nawowi baa sharx muslimka ku odhanaya nusakha saxiixu muslim agsarkoodu iyo mucdamkoodu waxay ku yimaadeen facarafnaa ayay ku yimaadeen fa bay ku yimaadeen sidaa marka la yidhaahdana waxay noqonaysaa facarafnaa in la yidhaahdo ay jacalnaa curafaaa yacnii qaar mas uullaa baan u yeelay yacnii ciidan badan baa yimi ciidankii badnaayaya mid walba markaysaa waxaa looga yeelay mid baa markaysaa cariif looga yeelay mas-uulka ahoo caaqiloo kale uga dhigan ayaa laga dhigay wuxuu yidhi haakada facarafnaa haakada huwa fii mucdami nusakh facarafnaa bilcayni wa tashdiidi araa ay jacalnaa curafaa'a mucdamka nusakha saxiixu muslim saasaa ku sugan buuri wa kaiirin min annusakhi fafaraqna bilfaa'i almukarara yacnii in badan oo kaleoo nusakha muslim ka midana fafaraqnaa baa ku sugan fa la soo celceliyey waa laba fa'ood fafaraqna bilfaa'i almukararati fii awali iyo marka waxaan yani markaa qaafna ku xigo min altafriiqi ay jacala kula rajulin min alisnay cashara maca firqatin yacni waxaa laga yeelay mid kasta oo markaysa markaa nin kasta oo laba iyo tobanka nin ka mida koox baa lagu daray waa labaiyo toban madax oo labaiyo toban nin kale wataan fa humaa saxiixan kadib buu wuxuu odhanayaa qaadigu ma sheegin qaadiciyaad buu u jeedaaye wejigaa hore ee facarafnaa mooyaane weji kale ma sheegin weji kale ma sheegin fa farraqnaa inay cashara rajulan waxaanu yani markaysa markaa kala kaxaynay laba iyo toban markaysa waxaa nin ama facarafnaa waxaanu mas-uul uga dhignay laba iyo toban nin baanu markaysa markaa mas-uul uga dhignay maca kulli rajulin nin kasta la jirkiisa oo minhum iyaga ka midana unaasun dad baa la socda allahu aclamu kam maca kulli rajulin allah baa u ogaal badan nin kastaba tirada inta wehelisay laba iyo tobankaas ah nin kastoo labaiyo tobankaa ka mida tirada cadadka weheliyo ilaah umbaa garanaya fa akaluu minha jamiican labiyo tobankaas yacni kooxood ee mid walba markaysa marka waxa nin wato ee waxa weeye koox walba cadadkeeda allah un garanayo ayaa markaa dabeed markaa yimi oo markaa waxa weye intaa loo kala saaray ama loo qaybiyey fa akaluu minha ajmacuun dhammaantood waxbay ka cuneen yacni markaa xeedhadii yarayd cuntadii ku sugnayd waa loo barakiyey dabeedna waxay noqotay cunto aan la dhammaynaynba cunto aan la dhammaynayn ayay noqotay marka halkan waxaa ku sugan eh, dhaar baa ku jirta ay markaa ku dhaaratay eh, zawjatu bakrin wa qurati cayni caynii indhaqabowsigaygaan ku dhaartay asmaada ilaahayna dee kama mid aha waxaanu naqaanaa waxaa lagu dhaartaana dee allah magacyadiis ya ayaa markaysa markaa lagu dhaartaa iyo sifaatka ilaahay iyo asmaada ilaahay baa lagu dhaarta wa qurati cayni culamada qaar waxay ku fasireen in looga jeedo nebiga calayhi salaatu wasalaam markay leedahay indhaqabuusigaygaan ku dhaartay ciddaan ku farxaayo waxay uga jeeddaa baa layidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam haddaba see lagu tawjiihinaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahaan waxaa lagu xambaarayaa intii aan la reebin dhaarashada cidaan allah ahay in lagu dhaarto intaan la diidin oo la nahyin inay ahayd baa lagu xambaaraya oo qabla annahyi inay tahay taasaa lagu tawjiihinayaa bay markaa yidhaahdaan badiba taasay sheegayaan culammada shuraaxdu bacdiba waxay ku dareen waana dhici kartaa in la reebay oo iyadu markan aynay garanayn taasna wejigaana qaar baa sheegay laakiin sida horey u badiyaan culammadu sida hore ayay u badiyaan wa fii riwaayati riwaayo kaleo saxiixa ku sugan waxay sheegaysay faxalafa abuubakrin abubakar baa dhaartay laa yacamuhu inaanu cunaynin buu ku dhaartay cuntadaa inaanu cunayn ayuu ku dhaartay faxalafat ilmar'atu gabadhuna waa dhaaratay laa tatcamuhu inaynay cunaynba iyaduna ku dhaaratay faxalafa adayfu martidiina waa dhaarteen aw iladyaafu waa lafdigunbaa laga shakiyey ma dayf buu cabiray mise aladyaaf laakiin waa isku macni oo yacni waxa weeye midka iyo jamaca mid walba dayf baa la odhanaya midhku siduu dayf u yahay ayaa jamaca faraha badanna la odhanaya dayf qur'aankana dawaaba ugu timi iyadoo macno jamacnimo looga jeeda soomaa almukramiin baa lagu sifiyey marka jamc haddii lagu sifeeye waxaa laga qaadanayaa in macno jamac looga jeedo faxalafa dayfu martidii baa dhaartay aw iladyaafu waa isla macna weeyaane ama martidii aladyaaf baa uu ka cabiray ama addayf buu ka cabiray allaa yacamahu inayna cunin ayaguna ku dhaarteen aw yatcamuuhu marna dee waxaa la waafajinaya lafdiga dayf baa mufrad ah macno jamaca faa'iideeyey markaasaa lafdigii laga waafajiyey oo damiirkii loogu celiyey lafdiga allaa yacamahu inaanu dayf ku cunin alla yacama inaanu cunin huwa dayfku hu cuntada haada waxay noqonaysaa cuntada aw yacamuuhu aw anlaa yaccamuuhu ama inayna cunin adyaafta markaana waxaa la eegaya xagga lafdiga ama macnahaba xataa yacamahu martidiina waxay ku dhaartay inaanay cuntadaa cunin ilaa abubakar cuno inaanay cunin ba ku dhaartay fa qaala abubakrin abubakar wuxuu yidhi haadihi min ashaytaan yacnii haadihi dhaartani iyo xaaladdan hore ee cadhada ahi min ashaytaani shaytaan xaggii bay ka ahaatay fadacaa biacaam cuntadii buu markaysa marka u yeedho u yidhi keena fa akala waa cunay abubakar wa akaluu iyaguna waa cuneen fajacaluu waxay noqdeen laa yarfacuuna qaaran sare u qaadeen luqmatan hurmo ilaa rabbat min asfaliha akara minha kolay asalka yani shuraaxda yani waxa weyaan markaa saxiixa qaarkood waxay u dabdiyeen rabbat ba'da ay akarana ay kordhigaan marka la yidhaahdo rabbat marka la yidhaahdo ilaa rabbat inay marka waxa weeye siyaado mooyaane ay hiya luqmadu yani ama marka waxa ay siyaado min asfaliha xagga hoose ay ka soo siyaado waa shayga luqmada noqonayo akara minha xaalay ka badanto akara way xaaleeyeen oo way nasbiyeen wejiga kale wuxuu yahay rabat marka la yidhaahdo akaru noqonaysaa biictibaari macnaa baa laga eegaye ilaa rabat inay korodho mooyaane min asfaliha xaggeeda hoose inay ka soo siyaaddo mooyaane akaru minha wax ka badan luqmadiibaa ka soo kordhaya oo ka soo siyaaday marka akaru marka waxaa laga dhigaya faacil baa laga dhigaya waa la gudaya fa qaala waxau yidhi abubakar ukhta bani firaas yacni taadan reer bani firaas ahay ma haada kani muxuu yahay yani xaaladda ayuu weydiinaya yani maaha cuntadan badan maxay tahay cunto badan dee kuma ogeyn fa qaalat waxay wa qurati cayni indhaqabowsigayga indhahaygu ku farxaan baan ku dhaartaye innaha cuntadani al'aana haddadanbay la aksaru minhaa ka badan tahay qabla an naakula intaynaan cunin iminku aynu cunnay bay ka tiro tahay intay markii hore ahayd fa akaluu way cuneen wa bacasa biha waa diray markaysaa cuntadiibu markaysaa u diray yacnii cid ugu dhiibay ila anabiyi sala allahu aleyh wasalam xagga nebiga fa dakara annahu akala minha wuxuu sheegay ciddii loo dhiibay ee nebigu calayhi salaatu wasalaam wax ka cunay wa fii riwaayatin riwaayo kaloo saxiixa ku sugan iyadu waxay sheegaysaa ana abaa abubakar qaala licabdiraxmaani cabdiraxmaan inuu ku yidhi duunaka adyaafak markii hore inuu kula ballamo ku yidhi duunak ay khud qaado adyaafaka martidaada qaado oo martisoor fa innii munaliqun ila nabiyi sala allahu aleyh wasalam anigu xagga nebiga ayaan marka u kacayaa qabanaya xagga nebiga ayaan aadayaa oo u kacayaa fafruq min qiraahum ka faaruqoo dhammaystir martisoorkooda firaagu waa martisoorka qabla an ajii'a intaanan iman ka hor waxaad ka faaruqdaa waad dhammaysaa martisoorkooda faintalaqa cabduraxmaan cabduraxmaan baa tegey fa ataahum bima cindah martidii wuxuu u keenay wixii agtooda ku sugnaaday wixii agtiisa ku sugnaaday oo martisoora ah. fa qaala cabduraxmaan wuxuu ku yidhi icamuu cuna fa qaaluu waxay yidhaahdeen ayna rabbu manzilina yacnii gurigeenna ciddii markaa u saaxiibka ahayd ee mas-uulka ka ahayd meeday ugama jawaabin marka cabdiraxmaan wuxuu uhi itcamu cuna waa joogaa iyo waa maqan yahay iyo midna kuma odhan ee wuxuu uhi cuna cuna qaaluu waxay yidhahdeen maa naxnu biaakilina xataa yajii'a rabu manzilina waxay yidhahdeen maa naxnu biaakilina anagu ma nihin qaar cunaya xataa yajii'a ilaa uu ka imanayo rabbu manzilina gurigeenna yani gurigeennan aanu joogno ciddii markaa u saaxiibka ahayd ee mas-uulka ka ahayd yani saaxibu manzilina ilaa uu yimaado abubakar ah cuni mayno qaala wuxu uhi cabduraxmaan iqbaluu canna naga aqbala qiraakum martisoorkiinna naga aqbala fa inahu shaaniye in jaa'a hadduu yimaado abubakar walam tatcamuuhu idinkaan cunin walxaal lam tatcamuu aydaan cunin hadduu yimaado tatcamuuhun bay u dhacaysaayo dee waa xadfan yahay mafcuulkii lanalqayanna minhu kala kulanne oo kala kulanne oo kala kulanne minhu xaggiisa yacni dhib kala kulanneen haddaa cuni weydaan oo idinkaanu cunin uu yimaado dee dhib baannu xaggiisa kala kulmaynaa marka annagana dee dhib ha noo sababine naga aqbala martisoorka fa abow waa diideen waxay ku adkaysteen abuubakaroo yimaaddo mooyaane cabdiraxmaan wuxuu ihi fa caraftu annahu yajidu calay martidii waxba ma maagin yacni sidan baad tihiin iyo dad adag baad tihiin iyo qaal iyagii ma hiifino ma maagin cudurdaarkiisu u sheegay waana beriyey waa la hadlay marka waa iska sabray markii dee ay diideen fa waxaan gartay buui annahu yajidu calaya inuu ii cadhoonayo abubakar ayaan gartay buui falamaa jaaa markuu yimid tanaxaytu canhu waan ka leexdo waan ka gabbada yani meel baan kaga dhuuntay tanaxigu waa in gees loo leexdo oo markiisa markaa markaa dee waa uun kagabasho wey fa qaala wuxuu yidhi abubakar maa sanactum maxaa samayseen haweenaydiisiibuu weydiinayay umuruumaan maxaa yeesheen buu ihi maxaa samayseen fa akhbaruuhu waa uga warrameen ehelkiina fa qaala wuxu uhi ya cabdaraxmaan cabdiraxmaanow fasakattu waan aamusay buui fa qaala wuxu uhi ya cabdaraxmaan cabdiraxmaanow fasakattu haddana waan aamusay buui fa qaala wuxuu uhi yaa gunhar nacaskiyow aqsamtu calayka in kunta tasmacu sawtii lamma ji'ta wuxuu uhi aqsamtu calayka waa kugu dhaariyey lamaa ji'ta iyo lammaa ji'tay labadaba u dabdiyeen kuwa labadaydin dabdinay lamaa idin duldunin waxay hormariyaan culammadu labada wejiba way sheegeen shidkay hormariyaan shidka ayay hormariyeen aqsamtu calayka waan kugu dhaariyey marka macnuhu wuxuu u dhacayaa laa uqsimu calayka ila ji'ta ama laa atlubu minka ila an tajia ila majii'aka kaa dalbi maayo mooyaane inaad timaado mooye wax kale kaa dalbi maayo ilaaba ilaa inaad timaaddaa marka waxay lamaadaa shadani markay aqsamta iyo uxariju iyo ay daba dhacdo waxay yidhaahdeen ilaa bay la midto sibowihi baa sheegay saasay yidhahdeen sibaweyhi baa naskareeyey yidhahdeen lamaadu hadday daba dhacdo uxariju iyo uqsimu iyo aqsamtu iyo hadday daba taallo waxay ka dhigan tahay wax kale kaa dalbi maayo inaad markaas yani ilaa kadaa mooyaane lamaaduna bimacnaa ilaa bay noqonaysa waa markay shidantii wey wejiga labaad waa sheegeen oo in la khafiifiyo shuraaxdu labadaba marka la khafiifiyana maadu zaa'iday noqonaysaa masiida waxay noqonaysaa aqsamtu calayka waxaan kugu dhaariyey in kunta tasmacu haddaad maqlayso lamaa ji'ta ay yani waxa weyaan markaa waxaan kugu dhaariyey inaad timaadaan kugu dhaariyey macnuu saasuu noqonaya imaatinkaagaan kugu dhaariyey inaad timaaddo fa waan soo baxay buuri awalba meel buu ku gabbanayey codkiisa waa maqlayey waxaa yani la odhanaye waa waa gabbanayey fa waan soo baxay buuhi faqultu waxaan idhi sal adyaafak weydii martidaada weydii anigu eh, martisoorkii waa u geeyey cuna waa ku idhi iyagaa diiday aday kugu xidheen waxay yidhahdeen isagoo yimaado mooye cuni maayo dee eeddaan anigu leeyahy maxay ti anigu haddaan isku dayey oo markayse markaa aan doonay inaan martisooro iyagu ay iga diideen miyan khasbaa weydiioo iyaga warayso sal adyaafak martidaada weydii waa weydiiye abubakar fa qaaluu waxay yidhahdeen sadaq run buu sheegay waa sidaas annagaa diidnay yaa ataana bihi wuu noo keenay cuntada ya ee diidnay fa qaala wuxuu hi inama intadartumuunii yacni marka anuunba isugteen waa isugteenoo keliya wallahi laa atcamhu leyla dabeedna markaana waa martidiibu u cadhoodo wuxuu yidhi markiisa wallahi cuni maayo so isaga kumay xidhan isagii waa ka dhaartay fa qaala alaakharuuna kuwii kalena waxay yidhahen waa martidiiye wallahi laa natcamuhu xataa tatcamah ilaahay baan ku dhaarnay annaguna cuni mayno ilaaad cunto ila aad cunto annaguna cuni mayno faqaala wuxu uhi weylakum yacni markaa hooggiinne alzamakum allah weylakum maa loogama jeedo xaqiiqat ducaa habaar loogama jeedo yani waxa weyaan markaa muraadka looga jeedaa sama waa arrin cibaarada markaa afka ku badna yani waqtiyada markaysaa wax la istinkaarayo ama la diidaayo la odhan jiray laakiin aan markaa xaqiiqada markaa habaar aan looga jeedo maa lakum laa taqbaluuna cana qiraakum maa lakum maxaa idiin sugnaaday ayu shayin sabata lakum laa taqbaluuna xaalaydaan aqbalayn cannaa xaggayga aydan ka aqbalayn qiraaku martisoorkiinna ya maxaa u aqbali laadina cuntada iyo martisoorka markaasuu haddana isqabto uu yidhi haati tacaamaka cuntadaada keen fa ja'a bihi waa keenay fa wadaca yaddah wuu bilaabay abubakar ya ila waatuwan martidina ay dhaarteen fa ja'a bihi cuntadii buu keenay cabdiraxmaan oo fa wadaca yaddahu abubakar baa gacantiisii cuntada dhigay fa qaala wuxu uhi bismi illaah magaca allah buu qabtay aluulaa xaaladii hore min ashaytaani shaytaan xaggii bay ka ahaatay faakala abubakar waa cunay wa akaluu iyaguna waa cuneen muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay marka asalka xadiiskay isku waafaqeen bukhariyo muslim laakiin riwaayaadka qaarkood oo ay la kala gaar noqdeen waa jiraan qawluhu unharu bikaynin mucjamatin madmuumatin uma nuunin saakinatin uma saa'in muhallasa waa dabdun bilxuruuf bikaynin hayn xaalay ku sugan oo madmuumatin la yani waxaa eh, laga yaabaa in lais yidhahdo nin maxaa laga leeyahay kayn dhibicle waa la arkaa inuu dhibic leeyahay dhibicdaa ka dhici karta yani waxaan garanayaa markii aan yaraa waxaan is jiray nin maxaa xurufa waa la arkayaa inuu markiis marka dhibic leeyahay maxaa laga leeyahay mucjama laga odhanaya dhibicdaa ka dhici karta meelaan dhibic lahayn baa dhibici ku dhici karta mid dhibici baa dhibicdu ka dhici kartaa yani waxaweye markaa sidaas aawadeed si aan eh, ereygii loo qaldin ayaa sumad lagu dhigaya ereygii baa la suntaya oo leeyahay waa hayn yani haynkiibaa markaa dee hayn bihayn iyo bicayn waa isu eegayn sooma waa isu dhigaan eegayin dhibicday sideedii mucjamati marka le xataa hadday dhibicdu ka dhacdo mucjamaa saxaysa midaan marka waxaa dhibice lahayn marka la sheegayana muhmala la odhanaya haddii xataa dhibicdu qalad ugu dhacdo muhmala markaana saxaysa bihaynin mucjamatin hayn dhibic leh oo madmuumatin la goday xarakadii markaysa hadday ka dhacdo ama xarako kale halada lagu qoro madmuuma saxays uma nuunin saakina nuun reeban baa ku xiga uma saa'in muallasa saa saddex dhibcood leh ayaa deedna ku xigta waa dabdun bilxuruuf wa huwa alhabiyu aljaahilu jaahilka ah ayaa qunsar la yidhahdaa wa qowluhu hadalkiisa uu yidhi fajadaca ay shatamahu waa caayey waljadcu alqacu jadciguna waa goynta weeye marka halkan waxa weye aad uma sii caddayn laakiin sharaxa saxiixu muslim iyo shuraaxda kale badankooduba waxay sheegayaan in macno cayn looga jeedo iyo in habaar markaysaa inuu ilaahay ama sanka gooyo ama dhegaha gooyo inuu ku habaarayo inuu uga jeedo labada wejiba waa sheegeen laakiin shuraaxda qaar waxay u badinayaan macnaha habaarkaa ayay badinayaan laakiin sidaa waxaa ka fiican yani markaa cayun in lagu xambaaro halkanna wuxuu ku xambaaray asalkiina waa sheegay qaci inuu yahay yani cayna waa ku xambaaray inay cay tahay yajidu calaya waljadcu jadciguna alqacu waa goynti jadac allaahu anfahu marka la yidhahdo ilaahay sankiisa ha gooye wey qawluhu yajidu calaya huwa bikasri iljiim wuxuu ku sugan yahay jiimka hoosdhigiisa ay yaqdabu waa cadhoonayaabaa loo jeeda waa cadhoonaya baa looga jeeda calaa kulli xaal hadallada uu ku odhanaayo abubakar inankiisa uu ku odhanayo waa markaysa markaa nooc yacni markaa cadhada ayaa kollay ka keentay nooc tarbiyina waa ku jirtaayoo martida iyo dee inuu u dadaalo sooro oo dee amarkiisiina uu fuliyo yani martidiina uu dadaalo oo isu xilqaamo aanu e, waajibkiisii dayicin marka nooc muxaasaba ayaa ku jirta inankiisa kole hadallada adag wakhtiyada qaarkood inuu ku yidhaahdo isagoo dee markaysa marka jecel ayuu haddana cibaarada marka ku adkaynaya waxaa kaloo laga qaadanaya cadhadu dee inay ka mid tahay dabaa'icda biniaadamka ku abuuran ayna dhici karto markuu cadhoodo hadallo markaa laga fiican yahay inay ka soo baxaan inay taas lafteedu ay dhacdo waa ku tusinaysaa waxaa kaloo ku tusinaysaa sida martisoorkii ay ugu dadaali jireen oo iyagoo wax fiicanba aan ahayn haddana markaysa inay ku dadaalayeen inay martisoorkii marka ay sameeyaan isu xilqaamaan sidaas ay jeclaayeen ay doonayeen waxaa kaloo ku sugan eh, maadaama cuntadu ay yarayd martida lafteedu inay is yidhaahdeen iyadoo aan marka waxaweye mas-uulkii gurigu aanu idinla joogin oo idinla cunin idinku ha cunina keligiin waxa iska cunina yani isagii la suga yani markaa sidaasay marka iyaga laftoodu ay marka waxa dalbadeen kole cabdiraxmaanna kuma odhan markiisa abubakar wuxuu igula ballamay inaan markaa aniguidi sii martisooro waxaanu sheegay inuu raagayo oo kolley ma imanayo goorahan yacni ballanka markaysa marka waxaan yani markaa sidaasoo kale taana kolley uma sheegin kolley riwaayada ka muuqata oo uma tilmaamin iyaguna waxa weeye markiiba dee way dhaarteen oo dhaartii bay ku degdegeen markay dhaarteenna waxay noqotay dee in marka abubakar la suga noqotay abubakar markuu yimiba wuxuu ku bilaabay maxaa samayseen martidii dee waxaweye in la martisooro la hagaajiyo hawshii la dhammaystiray ayuu isyidhi ka warayso waxaa loo sheegay dabeed marka waxa inay markaa diideen baa loo sheegay markaa dabeedna inankiibuu markaa doonay inuu markaa u yimaado cabdiraxmaanna waa kan ka gabaday markii hore maagga kuma bilaabin laakiin inuu markii hore u yeedhi waayey oo isaguna ka baqaayey dee inuu maaga iyo uu ka baqayey saas uga gabanayey oo dee dabeecadda abubakar buu garanaya iyo siduu markaa u jeclaa martida in la ilaaliyo oo dee aad loogu dadaalo oo dee uu is odhan karo waxa weyaan macnaha usoo degdegaya uu noqon karo yani isagaa dayacay ama xilkii aan ka soo bixin marka dabeedna inuu maago ayuu markaysa marka ka baqay saasuu mararkii hore ugu yeedhi waayey gabasho uu ka gabbanayo yani maaggiisa fainahu in jaaa walam tatcamuu lanalqayanna minhu yacnii hadduu yimaado idinkaan cunin dhib baanu kala kulmaynaa dhib ayaannu kala kulmaynaa marka siday dee waxaweeye martisoorkii ay ugu dadaalayeen taana waa laga qaadanayaa kolle xadiiska fawaa'id kale waa ku jiraan sheikhuna wuxuu u keenay karaamaatulawliyaaga ayuu u keenay karaamada awliyada markiisa markaa laga qaadanayana waxay tahay cuntadan siyaadaysae la dhammayn waayey cunto yaro weel lagu keenay oo yani dad kooban loogu talagalay oo aan fara badnayn oo xeedho yar wax lagu soo qaaday ah ayaa markaysa marka waxaan yani mar walba waa sii korodhaa un taasina waxa weeye waa baraka markaysa marka weeye marka karaamaatul awliyaaga saasay u soo gasha markii dambe waxa weeye dad fara badan oo khalqi fara badan ah oo labiyo toban kooxooda ayaa markaysa marka waxan wax ka cunay oo marka waxayn yani loo dhigoo la siiyey marka waxa weeye calaa kulli xaal taasina waa karaamo abubakar marka u sugnaatay oo marka waxa weeye eh, inay barako tahay buu markii dambe gartay sidaasuu markaysa marka isaguna ku cunay marka waxa weeye riwaayada hore waxay sheegaysaa wakhtigu cunay inay tahay markay yidhaahdeen markay ka dhaarteen inay cunaan ilaa abubakar cuno markaa inuu cuno u bilaabay riwaayadan dambena waxay sheegaysaa markii dambe uu arkay cuntadii inay fara badatay markaa inuu cunay culammadu waxayn labadu diidi maayaan markan hore markay ku xidheen ee ka dhaarteen ay yidhaahdeen ilaaba ilaa adoo cuno mooyaane wallaahi cuni mayno dhaartiisii markaa waa jibiyey kafaaragudka dibbuu ka kafaaragudi doonaa xadiiskuse ma tilmaamin waana kaa yidhi min ashaytaan weeye dhaarta aan dhaartay yani dabeedna markaasu u bilaabay markan dambena markuu arkay in waxaweeye cuntadii ay farabato barakowday liajli baraku markana wax uga cunay barakada daraaddeed marka waxaweeye waxaa ku jiray markii hore uu cadhooday abubakar soo si cadhadii looga kaxeeyo farxadii ay ugu dambayso barakada loo siiyey ilo qofku markaysa marka waxaan haddii uu markaa helo yani wuxuu ku farxa uu helo murugadii iyo cadhadii iyo wixii o dhan waa ka baaba'ayaan taasina waxa weeye marka karaamada noocaasi waa ku jirtay fawaa'id kale waa ku jiraan waxaa ka mid a martida in la martisooro waxaa ka mid a abubakar inuu deeqsi ahaa oo isagu wuxuu soo kaxeeyey ilaa saddex nin oo ka mid a fuqaradii muslimiinta ayuu soo kaxeeyey waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha lagala baxaayo dadka fudaladii inay dhici karto wakhtiyada qaarkood inay cadhoodaan oo ay dhici karto markaa in markaa ama ay markaa erayo laga fiican yahay ama wax la mid ay ka soo baxaan ama cay iyo wax la mid waxaa kaloo laga qaadanayaa dulqaadka cabdiraxmaan ibnu abi bakrin hadday tahay martidii diidmadii ay diideen inuu dulqaatay aanu markaa eray yacni markaa ay dhibsadaan aanu ku odhan yacni ma maagin ma caayin waxaanu tilmaamay weliba dhibi inay uga imanayso diidmada ay diideen haddana maca daalik eray qalloocan xataa kuma odhan waxaa kaloo laga qaadanayaa waalidku hadduu u qaato ubadku markaa inay yacni markaa la yimaadeen wax tafriida ama kagaabina ama wax la mida yacni canaanta iyo erayada marka uu ka odhanayaa inay marka ka mid tahay uun yacni marka tarbiyadii ashyaada inay ka mid tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa xataa ubadka haddii waalidku caayo oo caydaa inaanu munaasib u ahayn oo kasban uu qaato inaanu markaa ubadka laftooda ayna cadhoon oo iska liqaan oo ku ilaawaan xaqa waalidnimo iyo fadliga ay ku leeyihiin taas yada aynay ku ilaawaan lafteeda waa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa dhaarta hadduu ruuxu dhaarto oo si kaloo ka wanaagsan u arko inuu markaa dhaartii khilaafayo oo xinsiga la imanayo oo ka kafaaro gudayo man xalafa calaa yamiinin fara'aa hayraha khayran minha falya'ti aladii huwa khayrun walyukafir can yamiini kii dhaar ku dhaarta oo deedna ogaada ama arka sida uu ku dhaartay si kale inay ka khayr badan tahay oo inuu dhaarta khilaafa inay ka wanaagsan tahay oo shay khayr oo kaleu ka dhaartay ama sunno ah xaalka noocaasa inuu khayrkii la yimaado ayaa fiican oo ka kafaaro gudo waxaa kaloo laga qaadanayaa kafaarada in la dibdhigi karo xadiiska laftiisana waa ka deliishadaan falya'ti aladii huwa khayrun walyukafir can yamiinih inkastoo waawgu tartiib aanu faa'iidayn haddana wakhtiyada qaarkood baa waxaa laga qaadanayaa sida loo kala horraan sheegay inay u fiican tahay in loo kala hormariyo sidii markuu aayaddu allah u yidhi ina alsafaa walmarwata min shacaa'ir illaah wuxuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam nabda'u bima bada'a allahu bih waxaan ku bilaabaynaa wuxuu ilaahay ku bilaabay ayaan ku bilaabaynaa marka kafaaro isagaan abuubakar samayn ayuu marka waxa weeye cunitaankii la yimi oo dhaartii khilaafay markii martidiisina ay ka dhaaratay oo ay yidhaahdeen haddaanad cunin wallaahi baanaan cunayn markay sidaa yidhaahdeen marka kafaaradii kama tegayno kolleyba inuu dibdhigaa lagu xambaaray taas ayaa markaa lagu xambaaray waxaa kaloo laga qaadanayaa oo baabkana xadiiska loogu soo arooriyey karaamaadka awliyada oo inay tahay karaamatun liabi bakrin karaamo abibakar u sugnaatay inay tahay oo karaamadaasi waa maxay cuntadii baa barakowdoo fara badatay cunto yar bay ahayd oo martii loogu talagalay haddii wax soo raacaan intay iyagu cunayeen dee wax fara badan ma aha waa xeedho yar cunto lagu soo guray dabeedna mar kastoo wax laga qaado intii in ka badan baa xagga hoose kaga soo biirta waa soo siyaaddaa ilaa ay markii dambe tidhi ummu ruumaan afadii ama ooridii abibakar ahaatay ilaa ay tidhi intuu markii hore cuntadu ay ahayd saddex laabkeed way ka badantay iska daa in wax ka dhacaan ya saddex laab baabay uga badantay sidii sida ay tidhi iyagana waxbay ka cuneen waxaa kaloo laga qaadanayaa barakanimada in loo cuno yacni lafteeda waa laga qaadanayaa xadiisku wuxuu sheegayaa markii hore inuu markaa wax ka cunay markii ay yidhaahdeen wallaahi cuni mayno riwaayada kalena waxay sheegaysaa inuu abubakar markii dambe la yidhi waa farabatay oo cuntadii waa siyaadday inuu markaa cunay culammadu waxay labadu isdiidi maayaan waxay noqonaysaa markii hore dhaarta ee ay dhaarteen martidu ay dhaaratay buu doonayey inuu markaa ayan xinsi ku dhicin oo waxay ku xidheen iyagu dhaartooda ilaa adigu aad cunto cuni mayn si ay marka waxabay dhaartooda uu ugu fuliyo oo iyaga ugu baari yeelo oo ay cuntada u cunaan ayuu markaa hore u cunay oo wax ka qaatoo u bilaabay markan dambena barakanimadu u cunay marka saas aawadeed labadu isdiidi maayaan labada goorba inuu markaa wax ka cunay ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa eh, barakada in waxa weeye markaa wax laga siiyo dadka fudalada ah waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa cuntadii yacni markii dambe la layidhi u geeya abubakar markaa u diray isagoo nebiguna calayhi salaatu wasalaam wax uga cuno dad badan baana markii dambe wax ka cuna oo khalqi badan ayaa markii dambena wax ka cunay karaamada abubakar la siiyey waxaa ku jirta yacni murugadii uu dareemayey iyo cadhadii wixii oo dhan inay markaa ka khafiifaan baa la doonay oo marka uu ku farxo barakadan waxaa ka imanaysa murugadii iyo waxaweeye cadhadii inay ka tagto ayaa ka imanaysa ou farxo dabeedna markaa murugadii iyo cadhadii ka tagaan taasaa ka imanaysa waxaa isweydiin leh baabkan karaamaat alawliyaa waxaa lagu soo arooriyey kitaabu dacawaat waa kitaabkii ducooyinka ayay ku guda jirtaa xadiiskana duca kama muuqato wax ducaa xadiiska ka muuqdaa ma jiro sababta loogu soo arooriyey waa maxay sababta loogu soo arooriyey waxa weeyaan karaamaad fara badani waxay ku yimaadaan ducaa bay ku yimaadaan sababta waa lagu soo arooriyey in karaamada in fara badani ay markaa duca u sababtay mid labaadna waa ku jirtaayo ducada caamka halkan ducayaynay kuba sugnaan khaas ahiye ducooyinka caamkee uu ku ducaysan jiray abubakar ayaa karaamadan waxyaalahaas sababay ka mid a ah. sida waxa weeye markaa yacni murugada iyo yacni markaa ashyaada inuu ilaahay ka kor qaado oo waxa weeye markiisa markaa murugadii uu ilaahay ka magan galo yacni maadaama uu oo kale ka xumaaday oo nooc muruga iyo aymanaysay iyo cadhiiba waxa weeye ducadiisii hore caam ka ahayd ee ku saabsanayd murugada iyo ashyaada inuu ilaahay ka kor qaado oo waxa weeye ka magangeliyo taa lafteedu waxa weeye munaasaba waa ula yeelanaysaa kitaabu dacwaat waa ula yeelanaysa waxyaalaha kale xadiiska laga daliishanayo waxaa ka martida iyo markaysaga markaa sida iyaga la la doonaayo in loo martisooro loo karaameeyo in marka waxa weeye laga fur yeelo oo iyaga la hormariyo yacni taasna waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya iyaga laftoodu inay waxa weeye markaa cidda mas-uulka guriga ka ah inaynay markaa u dhaafin oo iyagu markaa bilowga ay isaga u daayaan in marka waxaweyaan haddii sidii abubakar markii hore u fasaxay oo kale mooyaane inay marka hore fiican tahay inay markaa sugaan iyagu ayna iskaga bilaabin marka loo soo dhigaba ay sugaan rabbulbeyt taas lafteeda waa laga qaadanaya cidda guriga ka mas-uulkaa waxaa kaloo laga qaadanayaa inay fiican tahay martida in wax lala cuno dadka qaarkood dadka qaarkood caado waxay u leeyihiin martida markay marti sooraan inay markaa cuntadan u soo dhigaan oo iyaga u shaqeeyaan oo kadaa oo ayna waxba la cunin yacni saasoo kale ayaa markaa dadka qaarkood caado u leeyihiin caadooyinka dadka kala duwan marka inay fiican tahay in lala cuno ayaa laga qaadanaya siday martiduba markii hore ay yidhaahdeen ilaaba ilaa waa inaad nala cuntaa ama waxa weeye markaysa adoo cuna mooye cuni mayno abubakarna markaysaa inuu u bilaabay waxay ku tusinaysaa inay waxaweye markaa saasi fiican tahay ikraamka la sharfayana niyadoodu siday ku samaanaysaa waxa fiican in lala cuno haba laga yaaba dee inay is yidhaahdaan m wax kale ma yaaliin oo yacni markaa in lala cuno oo loogu sheekeeyo oo la cunsiiyo ayaa marka ugu fiican sida ugu fiican waa saas yani xataa waa xadiiska ku soo aroortay ninkii martida ahaayee nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam ee nebigu marka aanu waxba hayn waa kii uu yidhi caawa ninkan yaa iga kafaalo qaaday oo bimacnaa soo marti suuray nin saxaabiya ayaa wuxuu yidhi aniga ninkii baa kaxeeyey gurigii buu geeyey raashin fiican iyo waxba kuma ogeynba halkii buu yidhi maxaad haysaa waxay tii caruurta intii yarada cashadaan u kariyey mooyaane waxaan hayaaba ma jiro wuxuu yidhi caruurta markaysa markaa haba asiininee waa yacni ku raajiyo dabeedna marka waxa weeye sidaad markaa yacni marka carruurta seexi caruurta intaad markaa eh, ka raajiso cashada yaa seexi buuhi markaad seexisana hadhow cuntada markaysagaa soo qaad feynuska waxaad iska dhigtaa sidii marka qof hagaajinayo kale iska dhig dabeedna markaysaa bakhtiye waa in cilladi ku timiyo deed uu bakhtiyey saa dhig gurigoo madow deedna usoo dhig wax kale ma hayaan intaa yar hayaan intaana waxay doonayaan isaga inay cunsiiyaan ninka martisoorka inay siiyaan haddii loo soo dhigana waxaa dhici karta oo markaysa markaa aan lala cunin dee inuu markaysa markaa waxba ka cuni waayo waxayna doonayaan si fiican inuu cuno markaasaa dabeedna markaysa markaa yani markaa sidii ay samaysay carruurtii baa markaysa markaa sidii lagu seexiyey markay carruurtii seexdeen ayay faynuuskii sidii u xagaajinaya iska dhigtay dabeedna waxa weyn waa bakhtiis halkaasaa dabeed markaysa inta yarada cuntada lasoo qaado waa loo keeno madowgii baa didna loogu sheekiyey waxaa layska dhigay in lala cunayo mar bay halkiisunbaa loo durkiyaa ile waxba arkayo waa madow ilaa uu isaga cunay isagoo isle waa lagula cunay cidina lama cunin isagun baa la cunsiiyey haddaan lala fadhiisan lahayn sidii wax la cunayoo layska yeeliyeeli lahayn cid la cunaysa aan la yska dhigi lahayn dee cuntadaa muu cuneen ya ama hadduu wax ka cunana wax nafre kama cuneen markuu arko wuxuu inay yar yihiin waxa laga yaaba inu iska xishoodo markuu saa u yara qaadqaato deedna iska daayo ya ayaaba dhici kar lahay kulli xaal martida in lala cuno cuntada lafteeda xadiidkan iyo xadiidka kaleba waa laga daliishanaya waa laga daliishanaya marka xadiiska calaa kulli xaal fawaa'id fara badan baa lagala baxayaa oo ashyaada laga deliishanaya ka mid a wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk